الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المذنف وأيها الغديمة المنصرف وإن يكن بعد الظروف الخبر فأوله النسب <coughs> ودع عنك المرى تقول زيد خلف عمر قعدا وصوم يوم السبت والسير غدا وإن تقل أين الأمير الجالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز النصب والرفع معا باب المبتدأ هذا محلهم محلهما ومبحثهما المبتدأ والخبر baabulmubtada'i mubtadaha baabkiisii weeye ka wax lagu bilowdo iyo walkhabari khabarka baabkiisii kii laga warramahayey ee faa'iidadu ay ku dhammaystirmaysay wa in fataxta haddaad furfurato annudqa hadalka haddaad ku furfurato bismin ismi oo mubtada'in lagu bilowday farfachu ismigaa god walakhbaara khabaryadana god canhu ismigaa aad kaga khabrayso abadan weligaa taquulu waxaad odhanaysaa min daalika kaa dhexdiisa waxaad odhan zaydu ninka zayd la yidhaahdo caaqilun mid caqlila weeye wasulxu wanaagguna heshiisku khayrun mid khayr badan weeye walamiiru amiirkii caadilun cadaalad mid la yimid weeye walaa yuxawalu lama wareejiyo xukmuhu xukunkiisii ama walaa yaxuulu ma wareego xukmuhu xukunkiisu idaa dakhala kolkuu galo laakiin kolkuu galo calaa jumlatihi mubtadaha jumladiisa wahal kolkuu galo wa bal markuu galo waqadim waxaad hormarisaa alakhbaara khabarada id waktiga tastafimu istifhaama dalbayso ka qowlihim hadalkoodo kale weeye ay yidhaahdeen ayna alkariimu xaggee buu ahaaday kii wanaagsanaa almuncimu ee nicmaynayey wa midlu waxaa lamida kayfa xaggee buu ahaaday sidee ahaaday almariidu kii xanuunsanaa mariidkii almudnifi ee dhowaaday ama tabarta gabay waayo alkaadi kan kalahayow mataa goor muu ahaaday almunsarifu noqodku ama almunsarafu marka lagu celin wan yakun hadduu ahaado bacdu duruufi duruufta barhkeed hadday ahaato alkhabara khabar hadday ahaato fa awlihi waxaad la xidhiidhisaa khabarkaa nasba nasbo darafka noqday wadac ka taga canka xaggaaga almira dooda iyo shakiga taquulu waxaad odhan zaydun zayd khalfa camrin camar gadaashiisu haday qacadda mid fadhiya qacadda waa qalad abadan weligii hadalkaasaas mutaabaqayn kara wa sawmu soomkii yowma sabti yowma sabti sabtida maalinteedu ahaaday wa sayru safarki iyo socodkuna qadan berri buu ahaaday wa in taqul haddaad tidhaahda ayna xageebuu alamiiru ahaaday amiirkii jaalisun mid fadhiya wa fi finaa'i daari aad tidhaahda guriga dhinaciisa bishrun baa ahaaday maa'isun mid oo leexanaya fa jaalisun wa maa'isun labadaa lafdi qad rufica waa la goday waqad ujiiza waxaa la baneeyey annasbu kordhig iyo warafcu godaal macan macahaan labadoodaba waxaynu kusoo jirnay kitaabkii camriiqiga waxaan soo gaadhnay baab lmubtada'i walkhabar oo ah beytka sagaashan iyo sagaal ayaan soo gaadhnay <clears throat> almubtada iyo walkhabar waa laba kala baab laakiin sheekhu hal baab buu ku jamciyey wuxuu sheekhu ugu jamciyey laba iyagoo kale ah hal baab waa litalaazumihima wa islaazimaan wa islaazimaan ayib mubtaduhu waxaa la yidhaahdaa wa alsmu اlmujaradu can اlcawaamil اlafdiyati liyukbara canhu mubtada waxaa la yidhaahdaa waa ismi waa ismiga mujaradka ah ee ka dharbeelay ayu caamil ku camal fala oo bishardi caamilkaasi lafdi ah weliba waxaa loo dejiyey mubtadahaas in wax lagaga warramo zayd waa saas oo kale waa nin caqli badan waa mid fulay ah waa mid xoolo badan sidee weeye khabar baa loo dejiyey asalkiisaba in wax lagaga warramo waxaanu idhi waa ismi waxaanu idhi ismigaasi waa ismun mujaradun cala alcawaamil lafdiya caamil walba oo lafdi abuu ka dharbeelay caamil walba oo kolka horta ismi aynu nidhahna waxaa ku baxay ficilkii kolkaynu nidhaahno waa ismi mujaradun can alcawaamil waxaa ku baxay ismiga laakiin aan ka dharbeelin caamil lafdi ah sida faacilka oo kaleeto sida khabarka oo kaleeto sida naaibulfaacilka oo kaleeto liannahu caamil lafdi abaa jira oo uusan ka dharbeelin oo isaga goday waa laba sooma <clears throat> walidaalika saa darteed ayaa waxaa la yidhahdaa waa ismiga mujaradkeeda ka dharbeele caamil lafdi ah caamil lafdi u ka dharbeela baynu yihi marka maxaa goday isaga marka ilan wax caamil la-aan godmaa ma jirto ilaan icraabkii iska lafdigaa iska kaadid icraabka waxaynu ku soo maray waxaa wax icraabe ee sameeyaay cawaamil bay ahayd addakhilati caleyhi lafdan wa taqdiira soomahayn caamilku waa labo waa lafdi iyo macnawi kay mudiidna waa maxay waa lafdiga laakiin waxaa meesha ku jira macnawigii ma axsan ibnu malik wuxuu yidhi warafacuu mubtadaan bilibtidaa kadaka rafcu khabarin bilmubtada mubtadaha waxaa goday ibtidaha caamilkiisu marka waa maxay waa macnawi bilowga aad ku bilaabata hadalka laftiisa goday khabarkeena maxaa goday mubtadaha laftiisaa goday axsanu qaacidada ugu saxsan waa taa in la yidhahda mubtadaha ibtidaa goday oo caamilkiisu waa ibtidah waa macnawi khabarkan ibtidiisu waa waa lafdi oo waa maxay waa mubtadaha lafdiisa qolo kalea jirto waxay yidhahdeen mubtadaha waxaa goday khabarka khabarkana waxaa goday mubtadaha goday qolo kalea jira waxay dhaheen labadoodan ibtidihii iyo mubtadaha oo iswatabaa khabarka goday khabarkan mubtadaha goday kulli waxaaso dhan iska tuur mubtadaha bilowgaa goda ibtidaha caamilkiisuna waa macnawi khabarkana waxaa goda mubtadaha oo caamilkiisu waa maxay isaga waa lafdi lafdi weeye haddaba khabar maxaa isaga la dhahaa mubtada waa kaa khabar waxaa la yidhahdaa waan soo gaadinaynaa maa tatimu bihi faa'idat lkalaam waa waxa ay ku dhamaystiranto faa'iidada kalaamku hadalko hadalka faaidadiisu meesha ay ku dhamaato weeye waa tilmaanta ibnu maalig ku tilmaamay wlkhabaru ljuz lmutimu lfaa'ida buuri khabar waxaa la yidhahdaa waa juska ay faa'idadu ku dhamaystirmayso mubtadaa iyo khabarku labaduba waa marfuuc labaduba waa marfuuc isagoo kaa ka hadlaya marka ayaa wuxuu yihi wa in fataxta haddaad ku furfurato an nudqa hadalka haddaad ku furfurato bismin ismi oo mubtada'an aad ku bilaabanaysa hadalka farfachu ismigaa god waa mubtadihi maxaa goday caamil macnawi ah walakhbaara waan jamcinayaaye khabaradana god maxaa goday isaga caamil lafdi ah canu xaggiisa aad kaga khabrayso ma marmar baa maya abadan weliga taqulu waxaad odhanaysaa min dalika arrinkaa zaydun caaqilun zaydun ninka zayd la yidhaahdo caaqilun weeye mid caqlila weeye zaydun marka wuxuu ku yihi hadalka haddaad ku furfurato isim magiciisa loo mubtada god waxa aad kaga khabraysana hadduu hal yahay iyo ka badan hadduu yahayba god haddaba zaydun ism ma yahay mujaradun can alcawaami lafdiya ma yahay oo wax ka horeeya miyaa jiro oo hadda goday isagii marka waa godaynaa zaydun waa mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirihi icraabkaasi way soo socotay loo kala qaadi maayo inuu yahay mid daahira iyo inuu yahay mid muqadara iyo inuu yahay miduu ka daahiraya iyo mid lagu qadaraya mucrab inuu yahay mabni inuu yahay damiir buu noqon karaa mutadahni hada zaydun buu noqon karaa ama zaydun hada ayib zaydun ninka zayd la yidhahda caaqilun wuxuu ku raaciyey wal akhbaarana god khabarkana god caaqilun hadda waa maxay wa khabar lmubtada marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafci damatun daahiratu hadda wsulxuna waa lamidkii un wsulxu sulxina khayrun mid khayr badan weeye suluxuna waa mid khayr badan suluxu waa mid khayr badan waxaa laga wadaa bimacnaa mubtaduhu wuxuu noqon karaa ayu macaarifta mid alla midku noqdo zaydun waa macrifo waa calam asulxuna waa maxay waa calam o alana waa mucarafadii lagu macrifeeyey al ayib zaydun caaqilun waxaa kaleeto waan gaari doonaaye khabarku wuxuu noqon karaa jaara majruur zaydun fi daari way noo imaan doontaa dharafna wuu noqon karaa zaydun cindaka wuxuu noqon karaa khabarku ficil maca faacilihi zaydun qaama zaydun yaquumu kulli intaasoo dhan waa maxay mubtaduhu waa marfuuc khabarkuna waa marfuuc ayib haddaba laakiin icraabku marka uu ka daahirayo waa goorma waa markuu mubtaduhu ismi dhaahir a yahay lakiin hadduusan ismi daahir ahayn ma ka muuqanaya icraabku maya kama muuqanayo mubtaduhu ma ahaanayo ismi waxaan ka ahayn asalkana waxaan macrifo ahayn ma noqon hayo asalka mubtaduhu waa maxay waa inuu yahay macrifo leanna faa'idaa looga gol leeyahay nakira marka ma faa'ida dhamaystirtaa maya ayib asulxu khayru wاlamiiru caadilu wa zaydun caaqilu wa ana mu'minu wa hada kitaabu wاladi jaءaka faqihun gulaamu zaydin qaa'imu bal macrifadii lixdeed hadda waa intaas lixdiiba hadda wayna mihaalinay waa inuu nihi matalan ba asulxu khayrun wlamiiru caadilun hadda waa macrifa labadaasi laakiin waa maxay macrifadaasi maxaa lagu macrifeeyey lixdii macrifada waa mucarafun bial al baa lagu macrifeeyey zaydun caaqilun haddana waa maxay zaydun waa macrifa oo muxuu ka ahaa lixdii macrifada waa calam ana mu'minun waa acrafu lmacaarif waa damiir weeye ana mu'minun wa hada kitaabun waa maxay ismi ishaara ayib wladi jaa'aka faqihun wladi waa maxay ismu suula muxuu ahaa macrifadu ahaa gulaamu zaydin qaa'imun gulaamu waa mudaaf ghulaan baa waxaa loo idaafeeyey zayd baa loo idaafeeyey waa dersigeen maalintii dhawe soo garanaysaan naarifa ayib nakira ma dhici kartaa in uu yahay mubtaduhu haa asal waxaa a ah mubtaduhu waa macrifa sidaa haddaba aad ujeedaan ee kamaa mathalnaahu lixdii macrifadaadba waan mithaalina asalka mubtadu waxaa loogu talagalay inuu yahay macrifa lakin nakirana wuu noqon karaa bacd oo mubtaduhu uu noqon karo maxay uu nakiro noqon karo nakiradaasi waa bisharti faa'iidadii inay ku dhamaystirmayso ilahay ba wuxuu le walacabdu muminun khayru min mushrika khayru min mushrikin mubtaduhu u fiirsada laba lagu soo gaabiyey oo nakiradaasi waa markii ay kordhinayso ama takhsiis ama tacmiim soddon meeltaan bay isugu imaanaysaa saa darteed ibn malik baa xilfaha u qaadi doona markaan gaadhno waxaasoo dhan buu kaga hadli doonaa maxaasoo dhan ayuu dhammayn doonaa ka cinda zayd namira warajulu min alkiraami cindana wahalfatan fi kun fama khilu lana warajulu min alkiraami cindana wuxuu ihi walaa yajuuzu libtidaa bilnakira maa lam tufidka cinda zayd namira halkaas ka bilaabi doonaa waxoo dhan buu matniga buku sheegi doonaa ayib mubtadiya halka haddaan ku joojina khabarkii baa ku yimid kabarku waxaa dhici karta mubtadahani inuu leeyahay hal khabar laba khabar inuu leeyahayna uu dhici karaa halka mubtade saddex khabar inuu leeyahay afar khabar inuu leeyahay shan khabar inuu leeyahay lix khabar inuu leeyahay toddoba khabar sideed khabar sagaal weligaa sii wad weligaaba sii wad matalan waxaa tidhi zaydun faqihun caalimun adiibun ta sii wadeed tawiilun qasiirun samiilun muxadithun mufasirun waa dhici kartaa weligii ma istaagana bal u fiirso wahuwa algafuur lwaduud dhu lcarshi lmajid facaalu lima yuriid balintis garabtaa la fiiri mal u fiirsada walidalika saa darteed <clears throat> wuxuu musanifku hadalka ku bilaabay haddaad hadalka ku furfurato ismiga mubtada hadalkaas wuxuu ku yar moodsiinayaa inayna dhici karin khabarku inuu mubtadaha kasoo hormaro leanna mubtadi wuxuu ku tilmaamay in lagu furfurto hadalka soo ma lakiin siday noo imaan doonto way dhici kartaa khabarku in uu soo hormaro mubtadahana kasoo hormaro saddexdaa loo qaybiyaayo mararka barhkood mubtaduhu xagga horena wuu soo mari karaa gadaalna wuu mari karaa waana sidii loogu talagalay matalan ba zaydun fi daari sida loogu talagalay waxaad odhan kartaa fi daari zaydun way banaan tahay labaduba ama soo kala hormari ama adigu haddaad doonto gadaal mari midkaad doonto mari wax ku diidaya hadduusan jirin taqdiimka iyo taakhiirka waa jaa-is ibtidaa waad soo hormarin kartaa waana dib dhigi kartaa maraaxisha barhkoodna waa qasab mubtadaha inaad horey soo mariso maraaxisha barhkoodna waa qasab gadaal inaad mariso afar mar mubtadaha in horey lasoo mariyo waa qasab sagaal marna waa qasab in khabarka horey lasoo mariyo isaga xoogaa in yaroo kamid abu musanifku marka sheegi doonaa markii aynu gaadno ayaynu insha allahu tacaala aynu ka hadlaynaa hadduu ilah yidhaahdo ayib walidalika saa darteed musanifku wuxuu ku yidhi hadalka markii lagu furta hadalkaasi waa sida badan baa mubtadaha lagu bilowdaa e bimacnaa ma aha khabarku weligii xagga hore ma soo mari karo ee wuxuu ku leeyahay asalka mubtadaha waxaa lagu furfurtaa hadalkaa lagu furfurtaa caamil lafdiga waa inuu ka dharbeelay halkaa wuxuu ku radinayaa bimacnaa waxaa jira caamil wuu geli karaa mubtadahan laakiin magacii mubtada iyo khabar ahaabuu ka ka bedelayaa matalan nawaasikda oo kale nawaasiq libtidaa baan gaadhi doonaa kaana iyo walaalaheed iyo inna iyo walaalaheed iyo dhanne iyo walaalaheed saddexdaasi mubtadihii bay galaan waa caamil lafdi oo gala kaa maaha kule markaan kaa ka hadlayo oo matalanba kaana mubtadihi abar wuxoo dhani kaana iyo inna iyo dhanna iyo walaalooda waxay galaan mubtadaha iyo khabarka asalkooda mubtadihi khabar buu ahaa labadan ismigooda iyo iyo khabarkooda kaana intay gasho mubtadihiibaa waxay ka dhigaysaa maxay isman lahaa ka dhigi khabarkiina intay gashay ka dhigaysaa khabaran lahaa lakin khabaru lmubtada ma aha inana bilcagsi bay ku samaynaysaa saa darti ibn malik wuxu uhi wajcalli ina caksu mali kaana min camal dhanana intay labadiiba gasho mubtadiya khabarkiibay labadiiba waxbay ka dhigaysaa laba mafcuul oba nasbinaysaa way kordhigaysaa dhanantu zaydan camran kaana allahu gafuuran ina zaydan qaa'imun zaydun qaa'im buu lafdigu ahaa asalka mubtadiya khabar ina hadday gasho waxay u bedelaysaa mubtadii way nasbinaysaa isman labaad ka dhigaysaa qaa'imna way godaysaa laakiin khabarkii meh waa khabar ulahaa hadda kaasuu sheeku kaga ixtiraazahayaa meeshana waa inoo imaan doontaa ayib walidaalika saa darteed wuxuu musanifku meeshan taeta uu beydkan ku sheegi doonaa cawaamil kolkay gasha mubtadahan waxba ka tarayn taasi mubtadii way bedesha soo maa laakiin tu kaloo on waxba ka tarayn acmaasha cawaamishaas waa cawaamisha lafdiga ee camal samaysa laakiin mubtadiha hadday gasha cawaamilan aslan ba camal fadin waxba kama bedeleyso waa ka waxaynu isku ogeyn marka si aad baydkan ufahamto mubtadaha xukunkiisu muxuu ahaa marfuuc khabarkana muxuu ahaa xukunkiisu walaa yaxuulu ma wareego kaas saasuu qorahayaa yaxuulu ani waa walaa yuxawalu walaa yuxawalu lama wareejiyo xukmuhu mubtadaha xukunkiisii xukunkiisii ahaa godaalka rafcaha idaa dakala kolkuu gala laakin khafiifada ahayd istidraageed laakina thaqiila amaya calaa jumlati jumladiisa markay gasho wa hal markay gasho istifhaam ah wa bal markay gasho idraab ah saddexdaasi waxba kama bedelahayaan musanif wuxuu ku leeyahy waxaa jira cawaamil hadday mubtadaha gasho aan hal xaba ka bedelayn sidiisi unbu ahaanaya waxaanu idhi cawaamishii kaana iyo ini iyo dhani iyo way bedelaysa sooma mubtadiya khabarkii waxay u bedeshay cawaamishaasi waa cawaamil aslan camal fala laakiin hadday gasho cawaamil aan asalkaba camal felin wax alla waxay ka bedelaysa ma jirto waxaa kamid a laakin iska ilaali laakin tani waa laakinadii istidraaga ahayd laakin laakinadii ina walaalaheed ahayd ma aha lan ina walaalaheed waxay samaynaysa tansib lisma wa tarfacu lkhabar taasi waxbay ka bedelaysa laakin tani waxba kama bedelayso wa matalan waxaad odhanaysaa zaydun caaqilun soo ma ah mubtadihii waa zaydun caaqiluna waa khabarkii xagga hore laakin ka geli waxaa lagu uri ninkan hebel la yidhahdo waa doqon horta ma aragtay lakin zayd caaqili agtiisa jooga markaasa odhanaysaa ha nacam lakin zaydun caaqilun ninkaa kale waa doqon lakin zayd waa farid zaydun miya waxba ka bedeshay laakin waxalla waxay ka bedeshay ma jiro waxaa lagu uri zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay laakiin dad kala farfadhiya dad kula farfadhiyaan annaasu qaaciduun lakin zaydun bal zaydun qaaimun ayib waa bashii idraabka ahayd su-aal zaydun qaaimun bal su-aal xagga hore ka geli waxaa tirahdaa hal zaydun qaa'im war zayd muu taagan yahay miyo waxba ka bedeshay wa alla waxay ka bedeshay ma jirto ayib <clears throat> walidalika saa darteed wax alla waxay ka bedelaysa ma jirto lannahu jumladan mubtadaha iyo khabarka wax alla waxay ka taraysa ma jirto waxaa kamida waxaan waxba ka bedeli karin hamzatulistifhaamka kamida lowlaabaa kamida inabaa kamida xurufulcadafka kamida oo waxaan lafdiga waxba ka bedelaynin weeyaan xukunku marka waa maxau sheegaya sheekhu walaa yaxuulu ma wareego buuri ama walaa yuxawal lama wareejiyo xukm mubtadai mubtadaha xukunkiisa waxaa laga wadaa xukmuhudaasi waa xukunkiisii lafdiga ahaa laakiin kii macnawiga ahaa waa bedelayaa oo waxaa dhici karta masaladu markii hore inay mabu eh, wax la sugaya ahayd lakin haddaad xarfa geliso istifhaama su-aal bay isu bedeleysaa haddaad ikhbaar geliso khabar bay isu bedeleysa istifhaam haddaad geliso istifhaam bal haddaad geliso idraab intiqaala min ilaa ilaa macno kale bay noqonaysaa nafyi bay noqon kartaa nahyi bay noqon karta waxyaaba badan bay noqon kartaa bilaakin baynu nidhi laakinadaasi tii khafiifada ahayd weeye tii mushadadada ahayd ayaa meesha iyadana lagaga ixtiraazahayaa ayib wuxuu ku yihi calaa jumlatii jumladiisa markay gasho muxuu ka wadaa sheekhu jumlada jumlada wuxuu ka wadaa mubtadaha iyo khabarka markii la isku daro waxay isla noqon hayaan jumla ismiya jumla isla noqon hayaan saa dar kolka icraab waljumlatu min almubtada'i walkhabari odhanaysaa marba marka icraab waxay leedahay baad baad siinaysa ama laa maxala min alicraab ama waxaad odhanaysaa fi maxali rabcin baad odhanaysaa marba iyadu wixii ay leedahay walaa yuxaawil lama wareejiyo xukmu mubtada xukunkiisii rafcada idaa dakhala kolkuu galo laakin lafdiga ahi calaa jumlati jumladiisi wa hal kolkuu galo wa bal markuu galo waqadim waxaad hormarisaa alakhbaara khabarada hormari id waqtiga tastafhimu aad su-aal dalbayso waraysi ka qawlihim hadalkoodao kale wey ay yidhaahdeen ayna alkariimu kii wanaagsanaa xaggee buu ahaaday kariimkii almuncim almuncima tamalbeyt wa midlu waxaa lamida kayfa almariidu kii xanuunsanaa waa sidee almudnifu ee tabargabay waayo halqaadi kanka lahayow mataa goormu hal almusarafu noqodki halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku waa kaynu nidhi <coughs> hadalkaa uu sheekhu leeyahay kolkaad mubtadaha ku bilaabanayso waxay ku moodsiinaysaa weligii in lagu bilaabanayo oon khabarka hore lasoo marin karin soo ma halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa waxaa jira marar badan oo khabarkii horay lasoo marin hayo mubtadihiina uu gadaal marahayo asalka waxaa ogow mubtadaha in khabarka laga hormariyo laakiin waxaa banaan in lasoo hormariyo khabarkii mubtadihiina gadaal la geeyo su-aal meeshaa ku jirta limaada mubtadaha horay loo marinayaa mar kastoo kabar khabarka gadaal loo marin khabarku u fiirsada waa sifo waa tilmaan mubtaduna waa kii wax lagu tilmaamahayey haddaad qof doonaysa inaad tilmaanto ma qofkaad hormarin mise tilmaanto waana laabudda inaad qofka tiraahdo hebel wuu cad yahay baa tidhi hebel ninka la yidhaahdo wuu cad yahay ad muxuu ahaa bal hadalkaa intaas damarisa cadaanka miyaad hor aad xagga horumarin kartaa ood odhan kartaa cadaan hebel miyaad dhici kartaa inaad tidhaahdo <laughs> ilan waxaa tidhi hadda zaydun caaqilun zayd baa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay nin caqli leh caaqilin zayd kelmaddi maxay soo boodeysaa saa darteed horta mubtadaha mar walba xagga hore loo mariyaa laakiin waxaa dhici karta waa sida asalka ah oo matalanba ba zaydun fi daari baad odhanaysaa ninka zayd la yidhaahdo guriguu ku sugan yahay waxaa banaan inaad isu soo hormariso oo tidhaahdo fi daari zaydun guriga waxaa ku sugan hee ninka zayd la yidhahdo ku sugan ayib marar waxaa jirta marka taqdiimkaasi marna waa jaais marna waa waajib marna laa yajuuzu mar xagga hore ma soo marin kartid mar haddaad rabto hore baad soo marinaysaa marna gadaal baad marin mar waa qasbi inaad hore soo mariso hadduu matalan ba mubtadu hadduu yahay khabarku ismu istifhaam hadduu yahay waa qasab inaad xagga hore soo mariso lianna istifaamku wuxuu mutaystay sadru lkalaam ibnu maalik baan gaadi doonaaye wax ka qurux badan meesha markuu tilmaamahayo waa tacajubaysaa kulli wuxuu kusoo tilmaamayaa maa lahu sadru lkalaam wax walba oo leh inuu hadalka xagga hore u soo maro talanba ayna istifaam ayna xaggee buu ahaaday alkariimu kii wanaagsanaa khabarka waa inaad ayna riddo ayna xaggee buu ahaaday waa khabarkii alkariimu kii wanaagsanaa alkariimna waa maxay waa mubtadi alkariimu ayna ma odhan kartid liannahu ayna waa istifaam oo waa khabarkii khabarkuna laabudda waa in xagga hore lasoo mariya mar hadduu istifaam noqdo war ninkii xanuunsanaa ka waran kayfa almariidu almariidu kayf miyaad ohan kartaa istifhaam kayfa sidee buu ahaaday almariidu kii xanuunsanaa war ninkii xanuunsanaa qofaad xoolihiisa weydiin maaluka kam miyaad odhan kartaa waa la dhahaa maaluka kam laakiin waa khalad waa inaad tidhaahdo kam maaluka xoolahaagu waa imisa waa inaad tidhaahdo ayna waa qabarkii muqadama kariimna mubtadi muakharo xagga dambe oo gadaal amaray almudnif waa ism faacil soo garan maysaan adnafa yudnifu mudnif mudnafu qofkay u qorantahay uh, waa sax waa ism mafcuul waxay noqonaysaa qofkan xanuunsan marna waa qof isagii tabar daran marna waa xanuunkiibuu baa tabarti ka qaaday marka wuxuu noqon almariidu lmudnafu kii tabarta laga qaaday kolkiis mafcuul laga dhigo almudnifuna wuxuu noqonayaa kii xanuunsanaa ee isagu tabar gabay en waxba isla haynin isagu bestigaabuu noqonaya ayib wuxuu yihi musanifku waqadim waxaad hormarisaa afartii marxalo ee xagga horena kitaabkaasaana qorahaya waxaa kamid a ah mubtadaha iyo khabarku haddii ay labaduba xagga macrifada iyo xagga tankiirka isku mid noqdaan baa kamid ah maxsuulu fiihi hadduu noqdo khabarkubaa kamid ah juz isaga kamid a ah hadduu noqdo waa kamid a ah, waxba ku laaban mayno waqadim waxaad hormarisaa alakhbaara khabarada maxsuulu fiihiga waxaa kamid a ila tibaacu ma lana ila tibaacu axmeda ila tibaacu axmeda nebi maxamed inaan raacna mooye jos kale ma lihin wax kale ma lihin ma waddo kalood mari karta baa jirta laabudda markaa in khabarka hor lasoo mariyo wa kan waxaa lamida kayfa sidee buu ahaaday almariidu kii xanuunsanaa almudnifu ee xanuunka uu tabarta isagii tabar gabay wa ayuha algaadi kan kalahayow ee safrayow mata lmunsaraf kolka lagu soo celin safarkan ad ka soo noqonaysa goorma war safarkan goormaad kasoo laabanaysaa goormaad kasoo laaban waxaa kamida markuu khabarku xagga hore soo maro haddii uu jaara majruur yahay daraf hadduu yahayna waa sida oo kaleeto lakin musanafka intaas iska daayey ayib <clears throat> wain yakun bacd duruufi اkhabara faawlihi nasba wadaacan kalmira taqulu zaydu khalfa camrin qacada wasawmu ywma sabti wasayru gada wain yakun hadduu yahay bacdu duruufi duruufta barhkood hadduu ahaado alkhabara khabarka faawlihii khabarka waxaad la xidhiidhisaa darafka ah faawlihi darafka la xidhiidhi annasba kordhig wadac ka tag canka xaggaaga almira shakiga iyo doodana ka tag taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zayd la idhaahdo khalfa camrin camar gadaashiisu ahaaday qacada mid fadhiya oo qacada maxaa gale waaba ficile abadan weligii saasay cibaarad sax ku ahayd wa sawmu soonku yawma sabti sabtida maalinteedu ahaa yawma dheh yawmaha isku odhan waa mubtada khabarki intaad ha isku godin wasayru socodkiina hadan berri bu ahaaday hadun weligaa ha isku odhanin musanifku wuxuu leeyahay horta inaan hadalka gaarin horay waxaynu u sheegnay mubtaduhuna waa marfuuc khabarkuna goorta marfuuca ay noqonayaani waa goormo waa markii ismi daahira ay yihiin laakiin waxaa dhici karta <coughs> inuusan ismi daahira uusan ahayn mubtaduhu mar walba waxaynu hi isagu wuxuu noqonayaa ismi darafkii waxaa waxaa dhici karta khabarkii inuu noqdo jaara majruur jaara majruurki weligii muxuu noqon jiray mid la jaray waxaa dhici karta inuu daraf noqdo khabarkii darafkuna waxaan gaadi doonaa waa mafcuulaadka oo waa mansuub oo waa la kor dhigaa hadduu haddaba khabarku noqdo jaara majruur uu noqdo wuu noqon karaayo ama darafku uu khabar noqdo darafkan waad kor dhigaysaa jaara majruurkana waad hoos dhigaysaa hadda darafkiibu meeshan kaga hadlay intaynaan hadalkan gaadhin haddaad hadalkaa la yaabto dib ku celinba meel kale ha gaadhin kolkaynu ka soo hadlaynay khabarka ajruumiga waxaynu nidhi khabarku wuxuu u qaybsamaa jumle iyo shabihun biljumla shabihun biljumla maxay ahayd jaara majruur iyo daraf bay ahayd waxaad meesha la yaabtaa meesha maba yaallaba waxa uu kuu sheegahayo darafka waa shibhu jumladii weeye ama jaara majruur bay ahayd jaari majruurkiisa ama wuxuu ahaa maxay daraf buu ahaa darafku waa laba oo daraf taam ah iyo daraf naaqisa ah. darafka khabarka noqda waa darafka taamka ah waxaa laga wadaa darafka midna faa ku dhamaystiranta midna faa kuma dhamaystiranto berri qoraxda soo baxaysa haddaad tirahdo maxaad sheegtay waa alla waxaad sheegtay ma jiro leanna qoraxdu caadi baa inay soo baxdo laakiin hebel baa berita safraya haddaad tidhaahdo waa faa-iido waa faa saa darteed baa musanifku wuxuu yihi darafku matalan ba waxaad odhanaysaa waa duruuftii oo dhan amaame iyo khalfo iyo maalinta una soo garanaysa jihooyinkii lixda ahaa ee maalinta aynu soo maraynay wuxuu ku yidhi darafkaa waad kor dhigaysaa zaydun ninka zaydun waa maxay waa mubtade khalfa camrin camar gadaashiisu ahaaday kalfa marka hadda waa maxay kalfa waa dharafkii waa mansuubun cala dharfiya lakin fi maxali rafcin buu yaalaa liannahu waa khabarun lilmubtada lakin mushkila waxay ka taagan tahay waxa khabarka ihi ma dharafka laftiisa mise mutacaliqiisa horta waxa mamnuuca allahuma shaad ma ah waxaan kaan shaad isaga ugu jira lasoo daahiriyey darafka iyo jara majruurka iyo mutacaliqooda in meel la isugu keeno waa mamnuuc washaad jaara majruurka iyo darafku weligood waxay u baahan yihin maxay tacalluq bay weligood u baahan yihin abadan weligood waxay odhan jireen walkay eh, mithaalinayaan xerow iyo jaara majruur midna tacalluq la-aan meel ma istaago darafkuna waa sidoo kaleeto bimacnaa waxay ku tacalluqayaanna waan garanaysaa labay ahayd ma ficil ba mise waa ismi kaainun aw istaqara walidaalika saa darteed kolkaynu hadda idhaahno matalan ba zaydun khalfa camrin khabarku ma khalfadan darafka abaa mise waa tacaluqa darafka ee caamkae kown ah kaainun xaqiiqa waxaa ah waa kaainunta khabar waa tacaluqa zaydun ninka zayd la yidhaahda kaainun wuxuu ahaaday soo ma jeedaan khalfa camrin buu ahaaday khalfa camrin buu ahaaday qaacadda wuu fadhiistay qaacaddiis ma mutaabaqaynaya hadalku daraf baa laisku ogaa isna muxuu keenay ficil waxaa ka qurux badnayd bay meeshan inuu keeno abadan abadan maxay ahayd daraf ma ahayn abadan weligii wasawmu soomkii yawma sabti ada khabarki waa maxay asawmu kaainun yawma sabti wasayru socodku haye safarku kaainun hadan berri buu ahaaday berri buu ahaaday ayib asmaadu waxay u qaybsantaa marka labo ismuاlacyaan iyo ismu haddaba darafka darfulmakaanka la dhao darafku laba wey waa darfulmakaan iyo darfuzamaan darfulmakaanku wuu u suubadaa labadoodaba in lagaga khabro ama asmaa ha ahaado asmaa ha ahaado ama asmaa ha ahaado matalan ba zaydun khalfaka zaydun ninka zayd la yidhaahdo khalfaka gadaashaadu ahaaday wa zaydun ninka zayd la yidhaahdo cindaka agtaadu ahaaday soo jeedid laakiin darafka darfuzamaanka a ah lagagama khabri karo waxaan ka ahayn macaani waxaan ka ahayn ibnu maaliga oo matni ku sheegaya gaari doonaa haddii ilah yidhahdo matalan wuxuu musanif kugu mithaaliyey asawmu yowm sabti wa sayru gadan lama odhan karo zaydun yowm sabti ninka zayd la yidhaahdo sabtida maalinteedu ahaaday bal hadduu fiirsada zaydun waa jutho sabtiduna waa maxay waa macno haddee zayd ninka la sabti miyuu noqon karaa macnaha sabtida miyuu noqon karaa weligaa ma dhihi kartid ayib walidalika saa darteed ayaa musanif taas oo kale wuxuui wain yakun hadduu ahaado bacdu duruufi duruufta markeed alkhabara faawlihi khabarkaa la xidhiidhi darafka annasba nasba la xidhiidhi bimacnaa hamoodin oo ha is odhanin war darafku maanta waa khabar khabar oo dhanna muxuu ahaa marfuuc buu ahaa meesha ha ku qaldamin wadaacan kalmira hadalka iyo dooda iska jooji bu kuri waxay igula doodin odhan war darafku so kii khabarku weligii marfuuc ahaa taqulu waxaad odhanaysaa zaydun khalfa camrin buu ahaaday abadan weligii wasawmu yawma sabti bu ahaday wasayru hadan buu ahaaday waa in taqul haddaad tiraahdo ayna xaggee buu ahaaday alamiiru amiirkii jaalisun mid fadhiya wa fii finaai daari guriga dhexdiisuu ku sugnaaday bishru ninka bishri la yidhaahdo maa'isun isagoo leexday fajaalisun lafdigaa jaalisun ah iyo wamaa'isun qad ruficaa labadaa waa la goday waqad ujiiza waa la baneeyey annasbu nasbo iyo warafcu in la godo macan mac ahaan labadoodaba wala iga sii dar weeye <laughs> musanifku meeshan wuxuu kaga hadlahayaa horey waxaynu usoo maray khabarku inuu noqon karo ismi iyo hayru ismina labadu noqon karo waxaan soo maray inuu noqon karo istifhaam inuu khabarku noqon karo jara majruura inuu noqon karo khabarkuna inuu yahay faa'iidadu waxa ay ku dhamaystiranto intaasaan soo maray sooma ahayn halkan wuxuu ka wadaa mubtade markaad la timaado ko ismul istifhaamna aad kaga khabarto markaa istifhaamku xagguu mubtadaha ka maraya xagga hore il waa lahu sadru lkalaam weeye matalan ba waxaad tidhi ayna alamiiru ayna waa waa khabarkii muqadama xagga hore soo maray alamiiruna waa maxay waa mubtadii soo ma aha kayfa zaydun zayd sidee bu ahaaday kayfa waa khabarkii muqadama zaydun waa mubtadii oo gadaal maray jaar iyo majruur ama daraf kolkaad la timaado matalanba fi daari bishrun fi daari daarta waxaa ku sugnaaday waa khabarkii bishrun waa mubtadii oo gadaal maray soo ma darafkii zaydun khalfaka zaydun ninka zayd la yidhaahdo khalfaka gadaashaadu ku sugnaaday iyo waxa shabaha kolkaad la timaado wax lagu tirin karo hadal mufiido wax faa'iideynaya hadalkaasi markuu dhammaystirmana gadaashiisa aada la timaado ismi nakira ah rooga fiirsado ha shardi hadalkii markuu dhammaystirmay gadaashiisa aada la timaado ismi nakira ah waxaa kuu bannaan ismigaa nakirada ah inaad rafciso ood khabar ka dhigto bal hadalkaa u fiirsada istifaankii iyo darafkii iyo jaara majruurkii kulli markaa macnahooda waa tuurtay oo khabarkii waxaad ka dhigaysaa ismigaa lafdiisa waa fahamteen warkaas soo maa waxaa kaloo dhici kara ismigaa nakiradaa eed gadaal ka keentay inaad nasbiso oo maxaad ku nasbisay xaalo waad xaalaynaysaa xaaladuna waxaa gaadhaynaa inuu yahay inuu mansuub yahay ko xaaladu oo maxaa meeshan xaalo ka galay waxaa ka galay tilmaanta xaala markaan gaadhno ismiga horta xaalada asalkaba noqonaya waa inuu nakiro yahay bacda tamaam alkalaamna waa inuu noqdo fadlo aan hadalka ku jirin oo dheeri ahana waa inuu noqdo matalan ba hadalkii hadda si loo helo mubtadiya khabarkii waa ayna alamiiru xagee buu ahaaday ayna alamiiru ninkii amiirka ayna xagee buu ahaaday waa khabarkii xagga hore mara sooma jeedid alamiiru ninkii madaxda ahaa hadalkaas ma dhamaystirmay kolkaad la timaadaba inuna hadalkaa dhamaystirmay gadaashiisa ismi nakira ah ismigaa nakirada gadaal ka yid labaa kuugu banaan alrafcu wاnasbu rafcu waa maxay ala anahu khabaru lilmubtada lianna faaida ku dhamaystirmaysa ayib jaalisan baynu hadda nidhi marka wakaas danta aynu leenahay jaalisan marka hadda maxaa kuugu banaan jaalisan kolkaan idhahda hadda waa maxay waa xaalo leanna hadalkuu dhamaystirmay waxaa kaloo na heli karaa aynadii mubtadahd inaa dhahdo mxuu ahaaye waxba kama jiro ee hadalkii amiirka ahaabaa mubtadihii ah jaalisun inaa dhahdo dhah jaalisunna waa khabarkii oo markaa waxaan macnaha ka qaadayaa wax alla wixii khabarka muqadamka ahaa ama ha ahaada istifhaam ama ha ahaada daraf ama ha ahaada jaar majruur sharaftaan ka qaadaya markaa isaga jaalisan iyo jaalisun labadaasaa kugu banaan wa fii finaai daari bishrun maaisan iyo maxaa kaloo kugu banaan maaisun soo ma jeedid ayib ismigaa nakirada ah baynu nidhi <clears throat> waa inaad la timaado hadalku markuu dhammaystirmo mayna saa dhihin ka waran haddaan ismigii nakiradaha ah la imaado hadalkii oon dhammaystirmin ma ku banaananaysaa ismigaa nakirada labadii laabudda rafcu baan markaa laga maarmayn oo waa maxamed tale waxaynu nidhi mataa qaadimun zaydun mataa goormuu qaadimun soo gelaya hadalku miyuu dhamaystirmay ma dhamaystirmin zaydun ninka zayd la yidhaahdo zay zaydun waxaa qasaba inaan rafcino hadda hadalka si fiican u fahma kii hore wuxuu ahaa ayna alamiiru jaalisan waxaynu kolkay hadalku dhamaystirmo ood hadalkii dhammaystirmay gadaashiisa la timaada ismi nakira ismigaa nakirada laba u kala qaad ma waxaad la timid faa'iidadu intay dhammaystirantay mise intayna dhammaystiranin haddaad la timaado intay faa'iidadu dhammaystirantay labaa kuu bannaan ama god oo khabar ka dhig ama nasbi oo ka dhig maxay ismigaa nakirada haddaan la imaada ka waran hadalkii oon dhammaystiranin qasab maxay waa inaan markaa inaan godo inaan godo waa asab habarkii buu noqonayaa kii hore wuxuu ahaa marka hadalku ma dhamaystirma kii hore ayna alamiiru ayna xagee buu ahaaday alamiiru hadalkii ee ninkii madaxda ahaa soo ma jeedaan laakiin kan dambe hadalkii ma dhammaystirmin oo weli hadalkii waxbaa u dhiman <coughs> mataa qaadimun mataa goormuu ahaaday qaadimun mid soo gelaya hee warde hee maxaa soo gelaya zaydun ninkiisa zaydun odhan waa nakiradii hadda waa ismi waa nakiro lakin wuxuu yimid qabla tamaam ilkalaam buu yimid ayib zaydun qaacidun khalfaka waxaa tihi zaydun ninka zayd la yidhaahdo qaacidun mid fadhiya wey hee khalfaka gadaashaada camrun qaa'imun fi daari ma banaan waxaan rafcaahayna markaa ku banaan ma jiro aad bay ka hadalka udhib yariya hadalka wad fahanteen soo maa waa meel yar oo yar nugta ah mubtadiya qabarkii macnaha kolkuu hadalku dhamaystirmo waxaa loo kala qaadayaa ismiga gadaal ka yimid ee nakirada ah faaidadu inay ku dhamaystirantay iyo inayna ku dhamaystirmin hadduu yahay qabla alfaaida wajaba rafcu lakin hadduu yahay bacda ma tatim alfaaida labaa kugu banaan baab soo socdaba isaguna tabtaas o kale waa ishtigaalka marka balkanaynu ku joojinayna wallah subxana wa taala